bsmi llahi raxman raxim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul mualifu raximah llahu tacaala wacan jaabirin radi allahu canh fi rajul aladi shuja jaabir waxaa laga warinayaa radia allahu canhu fi rajuli fi shani rajul ninkii arintiisa alladii ninkaasoo shujja la dakray oo fakhtasala qabaystay oo famaata dhintay ninka arintiisa iyo qisadiisa ayaa jaabir waxaa laga warinayaa hadalkan inuu nabigu yidhi sal lay slam wuxuu rasuulku yidhi inamaa kaana waxaa ahaa yakfiihi mid ku filan waxaa ku filan ninkaas an yatayamama inuu boodhaysto ama gabagabaysto oo wayacsiba uu maro calaa jurxihi boogtiisa ama nabarkiisa korkiisa inuu ku maro maro inuu ku maro wayacsiba inuu ku maro calaa jurxihi nabarkiisa ama dhaawaca korkiisa khirqatan karin yani yani qayb mare ka mida gobol mare uma kadibna yamsaxu inuu masaxo calayha khirqada korkeeda wayaqsilu uu dhaqo saa'ira jasadihi jidhkiisa intiisa kalena uu dhaqo intaasaa ku filayd xadiidka abu daawuud baa wariyey buu bisanadin buu ku wariyey sanadkaasoo fiihi dhexdiisa dacfun tabardarri ay ku jirto sanad dacfi ku jira ku wariyey kadalika daara bayhaqi baa soo saaray wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaa dhexdiisa ikhtilaafun baa ku sugan iskhilaaf calaa ruwaadi ruwaadiisa korkiisa laisku khilaaf calaa ruwaatihi ruwaadiisa korkooda laysku khilaafayna way ku sugantah xadiidku min xadiidi jaabir qisuu leeyahy jaabir wuxuu yidhi kharajna fii safarin safar baan u baxnay faasaaba rajula mina xajarun fashajahu fii ra'si nin annaga naga mida ayaa dhagax asiibay markaasuu madaxa ka dakray uma xtalama ninkii isagoo dakhrkii ku yaallu ku janaabooday intuu qarway bay janaabo ku dhacday fasa'ala asxaabahu raggii saaxiibadii ahaa buu weydiiye wuxuu yidhi hal tajiduuna lii ruksatan fi tayamum warnimayo wax ruksaa ma ii haystaan inaan gebagabaysto qabayska aan iska daayo maadaama uu dhib igu keeni karo markaasaa waxay yidhahdeen maa najidu laka ruksa wa anta taqdiru cala almaa ah, way u fatoodana waxay idhahdeen wax rugsoon kuu hayno inaad gabagabaysato ood bowdhaysato ma jirto maadaama aad kari karto inaad qabaysato ayib adoo biyo kari kara maya bay ku dhaheen fakhtasala ninkii waa qabaystay famaata waa dhintay abcan nabarkiibaa caabuqay infectioni waxbuu qaaday wuu dhintay falama qadimna cala nabiy nabiga mar sal lay slam markaan u nimid bay dhaheen yaa ukhbira bidalika arrinkii loo sheegay waxaa la yhi rasuul allow arrintaasaa dhacday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam qataluuhu qatalahum allah way dileen allah allaayo kuwaas alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu maxay u weydiin waayeen oo u warsan waayeen haddayna garanaynin fainamaa shifaau lciyi su'aal jaahilka daawadiisu waxa weeye inuu wax weydiiyo oo warsado oo dadka yaqaano weydiiye haddayna garanaynin inay iska jawaabaan ma ahayn nin bay dileen inamaa kaana yakfiihi markaasuu yidhi inamaa kaana yakfiihi waxa ku fila an yatayamama inuu gebagabaysto ila akhiri alxadiid xadiiku marka qisadaas ayuu leeyay wuxuuna yidhi xaafidku abu daawuud baa soo saaray bisanadin fiihi dacfun dacfiga sanadka xadiidka ku jira waxa weeye nin la yidhaahdo azubayr ibnu khurayq ayaa ku jira oo layin lxadiid zubayr ibnu khurayq oo daciifa ku jira xadiidka marka qeybtiisa hore inamaa kaana yakfiihi an yatayamam halkaas wixii ka horeeya xadiidku shawaahid buu leeyahy oo min xadiidi ibni cabaas ayuu ku soo arooray oo shaahiduno markhaati u noqonayo dacfigiisa kabaya laakiin qaybtan dambe oo ah wayacsiba calaa jurxihi khirqatan uma yamsaxu calayha wayaqsilu saa'ira jasadihi intaa dambe waa ziyaado munkara ah oo daciifo ah inay munkaro tahayna waxaa tusaya nin daciifa la gooni noqday oo ah azubayr ibnu qurayq wax ku raacayna lawaa waa xadiid kaloo u markhaati kaco shaahidana lawaa sidaas daraaddeed ziyaadadaa dambe iyadu waa ziyaada munkara oo daciifaan wey macnaha shaahid xoojiye male laakiin qeybta hore oo tayamumka iyo wixii ka koreeya ah xadiidku shaahid buu leh taas waa mid ah midda labaadi waxa weeye oo waxaa u barqaati kacaya macnaha xadiidka ibn cabaas xadiidka ibn cabaas oo abu daawuud iyo ibn khusayme iyo ibn xibbaan iyo soo saareen oo uu yidhi asaaba rajula jurxun fii cahdi rasuli lah sal lay slm cabdullahi ibn cabaas baa laga warinaya wakhtigii nebiga ayaa nin nabar gaadhay uma ixtalama markaa kadibna wuu ixtilaamayo janaaba ku dhacday fa umira biliktisaali fakhtasala famaata buy ninkaa dad baa yidhi qabayso wuu qabaystay waana dhintay fabalaga dalika rasuul lahi sal sl nabiga gaadhay arrintii markaasa rasuulku wuxuu yidhi qataluuhu qaatalahum ullah alam yakun shifaau lciyi su'aal ah, waa dileen kuwaasi allah laaye ama yani wax weeyaan wuxuu nebigu sal lay slam miyaynan ahayn jaahilka daawadiisu soo inuu wax weydiiyo ma ahayn ziyaado kalaa la socoto oo ay soo saareen ibnu khusaymi ibni xibbaan oo ah qad jacala allahu saciida aw itayamuma tahuuran alla wuxuu yeelay saciidka waa dhulka korkiisa iyo ama carada wuxuu alla uga yeelay gabagabaysiguu tahuur uga yeelay marka inay dilaan oo qabays ku dilaan ma ahayn xadiidka cabdillaahi bni cabbaas ayaa marka shaahiid u ah xadiidka jaabir labada xadiid isugu xoogeysanaya laakiin inta shaahiidka haysata ee markhaatiga haysata xoogoobaysa waa inta tayamumka ku eg iyo qisada qaybteeda hore qaybtan dambe ee ah yani wayacsib calaa jurxihi xubinkii nabarka ku yaallaiyo dhaawacii in wax korka laga saaro faashad la saaro ama kabmo kadibna korka laga masaxo intaasi iyadoo waa ziyaada munkara oo daciifa oo wax kabana aan lahayn saas man ayb waxaa kaloo iyadana sii xoojinaya tayamumka sugnaantiisa aarkii cabdulahi bn cabaasin soo marnay isagana ida ajnaba arajulu wabihi اljaraxatu wاljudriyu buu hadduu ninku junubo ama ruuxu isku junubo isagoo nabar ku yaala wاljudriyu iyo kasoo bax jirkiisa nabar baa ku yaala kasoo bax baa ku yaala fakhaafa calaa nafsihi markaasuu naftiisa u baqay in huwa اktasala hadduu qabaysto qaala ibn cabaas wuxuu yihi yatayamamu bisaciidi wuu gebagabaysan wuu booraysan gebagabaysigaasaa marka loo hayaa shaahid loo haya laakiin masixidda ayada shaahid ma leh saas daraadeed xadiidka waxaa daliishaday xadiidka jaabir bin cabdillaah intiisa sugan waxaa shaahid u tahay oo deliishanaya oy deliil u tahay culimmada qabta ruuxii nabar ku yaallo nabarkiisuna uu kaban yahay oo kabma ama faashad korka ka saaran tahay gebagabaysi iyo boodhaysi keliyuu samaynaya ee inuu masaxo uma baaha waanamada halay waa kian soo marnay darsigeeni dambe soo garamaysa xadiikii calina waa kii daciif jiddanka noqday bal mawduuc noqday waxaa sugan marka gebagabaysay amaa masixiddu iyada xaadiisteedu waxba kama sugna man waxaa deliishaday xadiikan jaabir qaybtiisa daciifka marka lagu daro waxaa deliishaday alimaamu shaafici iyo jumhuuru asxaabi oo waxay u deliishadeen intuu meesha kabmadu saaran tahay masaxo yuu haddana gebagabaysi ku darayaabay dheh waana sida caamka ku a ah madhabka shaaficiga marka gebagabaysiga waa sax amaa masixidda ay ku darayaan ayada qaybteeda ay cuskadeen waa daciif saan sheegnay macnaha saas wey ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi min asunati sunnada waxaa ka mid a ah, anlaa yusalliya inuusan tukanin alrajulu ninku bitayamumi dumarkuna waa la mide eh, bitayamumi gebagabaysiga iyo boodhaysiga inuusan ku tukanin ilaa salaatan waaxidatan hal salaada mooye uma kadibna yatayamamu wuu gebagabaysan oo wuu boodhaysanayaa lisalaati salaaddii alukhraa ee kale salaada kale wuu u boodhay salaad kasta waa inuu u boodhaysto u gebagabaysto sidaasaa sunnada ah haddii uu saxaabigu yidhaahdo min asunna waa marfuucun xukman lanna xadiidka cinda jumhuur lmuxadisiin xadiika marfuuca baa marfuuc sariixa iyo marfuuc xukma waa marfuuc xukma wa ayb xadiidka wuxuu yidhi xaafidku rawah waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciifa jiddan aad daciif ah tabar daran waxaa kaloo la wariyey daara qutni cabdurazaaq fi musanaf ibnu mundir fi lwsat bayhaqi fi sunan xadiidku waa daciif jiddan sidaa xaafidka u sheegay lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxasan ibni cumaara oo matruuk ah alxasan ibn oo matruuga ku jira sidaas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey daara qutni bayhaqi nawowi sheekh albaanina wuxuuba jasmiyey inuu xadiidku mawduuc yahay daciif iskaba dhaaf waa mawduuc bule ayb waxa uu ka soo arooray tanoo kale oo tayamumka hal salaad ka badan inaan lagu tukan karin salaad kastana loo tayamumo loo gebagabaysto isiyaduna waxay ka soo aroortay camr bni caas cinda cabdirasaaq oo bn abi shayba wadaara qutni baa soo saaray aarkiisa cali bn abi aalibna waa laga wariyaa cinda daara qutni wa abi shayba labada aarba waa aciif camr bn caasna kama sugna cali bn abi aalibna kama sugna labada waa sanadkooduma sugna baabka in tayamumka aan laba salaadoodii ka badan lagu tukan karin baabkaasi afarka ugu roonee kusoo arooray waa afarka cabdulaahi ibni cumar ibni khaaab ee daara qutni iyo bayhaqi ay soo saareen wuxuu yidhi cabdulahi ibni cumar yatayamamu likulli salaatin in lam yuxdi hayuusan waysaduwa ka abin tayamumka yuusaman kaba jabin laakiin waa inuu salaad kasta u gebagabaysto u boodhaysto aarkaas sanadkiisu waa saxiix laakiin waa mawquufun calaa ibni cumar ma ibni cumar hadduu mawquuf ku yahayna xujo ma ah leanna saxaabo kala khilaaftay mar hadday saxaabadu iskhilaafaanna mid ka mida qowlkiisu xujo kuma aha kuwa kale ummaddana xujo kuma waxaa la fiirinaya la raadinayaa uun aqwaashooda marka sidii loo kala rajixi lahaa bixasabi daliil ah, adiladaa lagu noqonaya marka ee qowlka saxaabigu xujo noqon maayo man ayb aarka cabdullahi bn cabaas marka waa aciif ka xadii ahaan daciif buu uya aar ahaanna daciif buu uya mas'aladana wax daliil oo ku sugan ma jiro in tayamumka aan lagu tukan karin salaad wax ka badan waxaase daliishaday daciifba ha ahaadee maalikiyada iyo shaaficiyada oo waxay yidhaahdeen tayamumka hal fariida ka badan laguma tukan karo xataa yaysan kaaba jabinba waa inaad fariido kasta lagkastoo waajiba u gabagabayso u boodhaysato sida raajixa waxa weye masalada waa madhabka xanafiyada iyo xanaabilada oo in fariido ka badanna lagu tukan karo nawaafish iyo sunankana lagu tukan karayo macna tayamumkuna uusan buraynin wax buriya in la helo mooye oo maxaa buriya wixii weysada burin jiray baa buriya inaad biyo heshana wuu buriya waxaan naaqid ahayn tayamunku waa sidii weysadoo kale ra'yigaasaa xoog badan waxaana ku tusaya oo adilo u ah xadiidkaynu soo marnay min xadiidi abi hurayra iyo abu dar iyo asaciidu ayibu waduuءu lmuslim sooma nebigu wuxuu ka dhigay inuu tayamumku uu yahay weyso sooma bimacnaa xukunkii weysadu qaadanaya wey axkaamtii weysadu ay qaadanaysay qaar ka mid ah ruuxii u diida tayamumka oo yidhaahda isagu ma u laha daliil buu baahnay ma leanna nebigu muxuu isku mid ka dhigay gebagabaysigii iyo iyo weysadii isku mid ka dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa sii xoojinaya ra'yigaas ruuxu markuu waajibka salaada fariidada tukanaya maala duhurkiibuu gabagabaystay duhurkii markuu gabagabaystay salaadiibuu galay salaadda markuu galay soo daahir maa ayib salaadda ka bixiddeeda uu salaadii dhameeyey maxaa naasib ka dhigay oo daharadiisii u jabiyey lanna shareecada laguma hayo fariido markii laga baxay bixiddeedii laga baxay ay dahaaradii jabisay lama hayo marka wax machuuda ma hareecada dhexdeeda maxuud kuma ayb midda kale ruuxan markuu gebagabaystay inay cibaadadii u banaanato daahir uu noqday nusuustaa ku tustay inay dhahaaradiisii jartay nas baan u baahannahay ama kitaab waa in laga helo fariida hadduu tukaday oo ka baxay inay dhahaaradiisii jartay ama waa in sunno laga helo ama waa ijmaac laga helo kullu daalikana lama hayo dahaaro mutayaqana la hayey dahaaradii mutayaqanka ahayd waxaa jabin karaya nas oo macnaha waxa weye ku tusay oo yani waxa weyaan yaqiin faa'iidayn karaya ama dani raajixa saas man kullu dalika marka waxay faa'iideynayaan in sida raajixa ay tahay ra'yigaas odhanaya haddaad gebagabaysato gebagabaysigaaga dahaaradiisii waad qabtaa ilaa wax jabiya oo wixii weysada jabin jira kugu yimaado ama uu kugu yimaado inaad biyo heshay markaasi waan soo marnay nusuustan sooma jusiyadan waan soo marnay haddaad biyo hesho inay walyataqi illaaha walyumissa basharata soomahan taa iyada waynu soo marna man waxaan intaa ka ahayn dhahaaradii waa qaa'im wey man saasaasaa xoog badan amaa aarka cabdulahi bni cumar ee meeshaan ku sheegnay inuu sugan yahay waxaa caaridsan aarka cabdulahi bni cabaas cabdulahi bni cabaas waxaa ka sugan inuu yidhi yujziu almutayamima an yusalliya salawaat bitayamumin waaxid waxaa ku filan oo gudaya ruuxa boodaystay inuu salaadahoo dhan hal tayamum ku tukadu heli karaa aarkaasi cabdulahi bn cabaas buu ka sameeye ibnu mundir baa soo saaray filawsat bisanadin saxiix marka aarka ibni cumar xujo noqon maayo maadaama cabdulahi bni cabaas uu khilaafay cabdulahi bni cabaas waa ra'yi ijtihaad ibni cumarna waa ijtihaad adilada marka loo noqonayo ra'yiga ibni cabaas waa xoog badan marka oo in salaado badan lagu tukan karaya macna ayb baabxaydi xaydkiibuu baab yahay an caaishaa radi allahu canha caaisha waxaa laga warinayaa ana faatimata binta abi xubayshin faadimadii idaa abi xubaysh ahayd kaanat waxay ahaan jir waxay ahayd tustaxaadu mid la dhiig furo oo macnaha dhiig furan baa ku dhacay faqaala laha rasuulu sal lay slam rasuulku markaasa wuxuu ku yidhi ina dama alxaydi xaydka dhiiggiisu damun waa dhiig aswadu oo madow oo yucrafu waa la garanaya waa la yaqaano dumarka way garanaya faidaa goortii kaana uu ahaada daalika arrinkaas kaanadu waa taamo weye faidaa goortii kaana uu ahaada daalika kaasi oo la helo wey oo uu yimaado faamsikii ka afhayso oo ka istaag can isalaati salaadii jooji salaadda marka faidaa goortii kaana uu ahaado alaaakharu kii kale oo midabadaa kii aan lahayn dhiigga kale ee midabada aan lahayn kaasi markuu yimaado fatawadaii weysayso oo wasallii tuko buu nabig uri sl rawa waxaa wariye xadidka abu daawuud wاnasaa wasaxaxahu waxaa saxiiya ibn xibaan wاlxaakimu wastankarahu waxaa inkiray abu xaakim araazi baabulxayd waalan galay waa xugun dumarka khaas ku ah xaydkana waxaa la yidhahda waa dhiigka caadada ah ee ilaahi subxaana wa tacaala uu dumarka uu ku abuuray si abiiciyana uga yimaada cudur ma keeno xanuun ma keeno waa shay ilahay ku qoray wey dumarka masaalix fara badan iyo dano badan iyo ilaha subxana wa uu geliye wey macnaha marka dhiigga caadada ah iyo mid kaleeto oo dhabar furan la yidhahdo ama dhiig furan la yidhaahdo baa marka isdhex labadaas marka axkaam bay kale leeyihin xaydku axkaam buu leeyahay istixaadaduna axkaam buu leeyahy dabul istixaada isaguna axkaam buu leeyahy dumar dhowr oo saxaabada ka mid ah ayaa marka qabi jiray dhiiggan loo yaqaano dhawar furanka dhawar furankuna waa dhiig yani uu keeno sida xadiiska nabig ku sal lay aslam asalkiisu wuxuu ka yimaadaa xidid furmay wey waa xidid furmay oo inta badan sababtiisana hayaan shayaankaa haraatiya hayaanku jirka bini aadamku ku jira mugta hadiyaduu gelayaa xubnahaasoo dhan buu tegayaa marka haraati shayaan buu ku yimaadaayo waa xidid uu shaydaanku qarxiyey sidaas daraaddeedna dhiig ku soo saaraya labada dhiig isku master ma ah dhiigga oo xaydka ah oo inta badan ilmuhu ka samaysmo ee dawrigee joogtada ah ee asalka asalka ah kaasi isaga waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa qacri raximi ilmara haweeneyda minkeeda ama yani waxa makaankeeda salkiisu ka yimaada marka hore darbiga wuxuu ku samaysmaa baa la yidhaahdaa raximka ama makaanka isagoo adag oo ingegan oo markaa dhiig yani waxa wey dureeraya aan ahayn waana midkan ukunta la yidhaahdo meeshaasuu ku samaysmayaa wuxuu sugayaa marka bacrimin inay xayawaankii minowiga ahay raggu uu meesha ugu yimaado hadduu marka uu waayo markaasuu soo burburayaa oo meeshii ka soo go'aya oo dhiig shumayuu noqonaya marka kaasi waa saas amaa kan kale isagu xidid go'ay buu asalkiisu ka yimaadaa cirqun waay labada dhiig marka isku mastarna ma aha isku sifaadna maaha isku axkaamna maaha keliya uun waxay ka wada baxaan uun meesha kaayun ka soo baxa halkaasay marka waxoogaa ishkaal inay isu ekaadaan keenaya macnaha ayib marka damulistiaada isagu mar walba waa iska socdaa sida haalibka damul xaydkuna isagu wakti buu leeyahay waktina waa yimaada waktina waa go'a dumarka waa ka maqnaada faatima binta abi xubaysh marka waxay tihi caaisha waxay ahayd dumarkii dhabarfurunka ku dhacay markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal l rasuulka u timid oo arrintii u sheegtay markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay slam dhiigga xaydka iyo dhiigga yani dhabarfuranka waa la kala yaqaanaa waxaa lagu kala garanayaa midabkooda dhiigga xaydku waa madow waana la yaqaanay dumarku way garanayaan abcan dhiigga istixaadaduna ama waa guduud ama waa yani bawre ahaan waay oo calow ahaan waay macnaha ayib oo midabkaa madowgaa ma leh haddii marka kii madoobaa aada isku aragto salaadda iska daa kii kale markuu ku hayana weysayso oo tukaba nabig salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidku fii saxiixi lbukhaari buu ku sugan yahay min xadiidi caaisha caaisha waxay leedahay qaalat faatimatu bintu abi xubaysh faadumadaasaa waxay tihi yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow innii laa athur afa adacu salaa aniga dhiig igama go'o dhiig maa mar walba iga socda ee salaadda ma iska daaya markaasaa rasulku wuxuu ku uhi sal lay aslam inamaa daalika cirqun inamaa daaliki cirqun kaagaasi mar walba kaa socdaay waa xidid go xidid waay go'ay walaysa bilxaydati xaydkiina maaha xaydkii axkaamta kana sibmaysayn salaada lala tukanaynin ninkeedu uusan u dhowaanayn xayd maaha buu nabg sal sl faida aqbalat ilxaydatu xaydadu markay soo qaabisho wakhtigaad caadada qabi jirtay uu soo qaabilo fatruki sala wakhtigaa aad caadada qabi jirtay salaada ka tag faida dahaba qadruha maalmihii caadadu ku hayn jirtay qiyaastoodii markay tagtana faqsilii canki dama dhiigga iska dhaq oo qabayso wasalii tuko wafdi kaleo cinda albuhaari waxaa ku sugan iyadana inuu nebigu ku yidhi walaakin daci salaa salaada iska daa qadra alayaam allatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii caadadu kugu dhici jirtay caadada qabi jirtay intuusan dhiiggan dhiigfuranku kugu dhicin maalmihii caadatan aad lahaan jirtay inay dhiigga xaydku kugu dhaco maalmahaas qadartoodii iyo qiyaastoodii oo kale waxaad iska soo qaadaa inaad caado farto salaadana ha tukanto maalmahaasi markay tagaanna inaad aahir iska soo qaado markaas kitabu nabig sal ayb xadiikaasi marka wuxuu sariix ku yahay markuu saxiixaynka ku yaallo in nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadha waa faatimata binti abi xubaysh nebigu inuusan u celinin dhiigga sifadiisa iyo midabkiise wuxuu u celiyey caadaday lahaan jirtay riwaayada saxiixaynka ku taalla waa saas caadadeediibuu u celiyey oo maalmihii ay caadiga ku ahaayey dhiigga xaydku ku hayn jiray inaan caado qabto iska soo qaad maalmaha waxaan ahaynna maalmaha markay dhammaydaan qabayso kadibna waxaad ka dhigantaha sida adigoo yani daahiroo kaleeto sidaasaa riwaayada saxiixaynka riwaayadan abu daawuud iyo nasaa-i ay soo saareenna maxay tidhi ina dama alxaydi damun aswad yucraf midabka yuu u celiyey qaybta marka laysku haysto xadiidkay aada looga murusay waxa weeye nebigu faatima binti abi xubaysh ma wuxuu ku yidhi midabka dhiigga u noqo oo ku kala saar labada dhiig hadduu madow yahayna waa xayd hadduusan madoobaynna xayd ma aha ma midabka u noqo buu ku yidhi mise caadadaad lahaan jirta u noqo buu ku yidhi riwaayadan abu daawuud iyo waxay tidhi midabka u noqo yidhi sooma riwaayada saxiixaynkuna maxay tidhi caadadii unoqo bu nabig u sal lay slam halkaasaa marka ikhtilaaf ka jira saas daraaddeed baa alimaam abu xaatim wuxuu inkiray iyo keyrkiiba riwaayadan abu daawuud iyo nasaa ay warinayaanee dhahaysa dhiigga u noqo wuu inkiray oo muxuu u inkiraya wuxuu leeyahay ruwaadda badankood sida saxaaxa iyo ku taalla ruwaadda xadiiska warinteen ay u badan yihiin nebigu caadadeedii u celiye midabka dhiigga umuusan celinin taasaana xoog badan buu leeyahy tan midabka dhiigga u noqonana wuxuu leeyahay waa munkar weyaanoo shuduud buu xukumaya macna sanadkeeda waxaa ku jira riwaayadan abu daawud iyo nasaa ee midabka dhiiggiisa u celinaysa waxaa ku jira sanadkeeda nin la yidhahdo maxamed ibni camr ibni calqama oo saduuq lahu awhaam ah saduuq wey sidiisa kale laakiin ismoodsiisiyuu leeyahy waa ismoodsiiya xadiidka ikhtilaaf baa ku jira sanadkiisa iyo matnigiisaba waa markuu yahay ikhtilaafka xagga sanadka ku jiraay xadiidka mar waxaa laga wariya can curwa can faatima mar waxaa laga wariyey can curwata can caaishata ana faatimata oo xadiidku waa musnadu caaisha ee musnadu faatima maaha mar kale ikhtilaaf baa ku jira matnigiiso muxamed ibni camr ibni calqama oo saduuq lahu awhaam ah baa wuxuu la gooni noqday ina dama alxaydi damun swad isagaa gooni laah ruwaadda intooda kaleeto lafdigaa mayna warinin sidaas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay ku xukumayaan lafdadaasi inay shaadda tahay ninkaasi awhaam kale baa la tafaruday tafarudkiisana laa yuxtamal lama qaadan karo hadduu si ahaantiisa xadiiska u wariyo xasan buu xadiiskiisu noqon karaa laakiin hadduu ruwaad ka siqaysan khilaaf isagoo awhaam lahaa xadiiskiisa waxaa la odhanaya marka shuduud baa lagu xukumaya bacd ahlilcilm baa halkaa marayo oo uu ka mid yahay alimaam anasaa'i baa ishaaray abu xaatim araasina waaba hadda uu inoogu sheegay xaafidku laakiin culimmada badankood xadiidka isagoo isku jira maca ziyaadada iyada ah, oo maxamed ibn camr bn calqama uu siyaadiyey isagoo iswatay ayay sugayaan culimada badankood oo waxaa sugaya xadiiska saxiixiyey xaakim dahabi ibnu xasmi nawowi ibnu xibaan shekh albani aleh mat uu taxsiininaya ayb xadiidka waxaa laga qaadanaya oo laga faa'iidaysanaya haweeneyda dhiig furanku ku dhaco waa xadiidka lafdigan meesha inoo yaala dhabar furanku ku dhaco dhowr qaybood bay u qabyaan culimadu labadii dhiig hal meel hadday ka wada imaanayaan maxaa lagu kala soocayaa axkaamtoodii way kala duwan tahay dumarku maxay ku kala garanayaan halkaasay marka u kala qaadeen dumarka dhabar furanku ku dhacay qaar markay caadadu bilowdayba oo gabadh bay ahayde markii ugu horreysay caadada isku aragtayba dhabar furankaa la bilowday mubtadia la yidhahda mubtadia qaarna lama bilaabanina caadaday lahaan jireen markaasuu dhiig furanku dib kaga yimid kuwaasaa haddana kala baxaya ma mutaxayira miyay wareersan tahay oo waxbay kala garan ladahay ma muxuu ahaayey ma mumayiza way kala saari kartaa dhiigagii oo sifaatkii hadday u noqoto ma muxuu ahaay muctaada yani iyadaa sii kala baxbaxaya haddana tafaasiil fara badan baa ku jirta xadiidkani laakiin lafdigiisan wuxuu inoo faa'iideeyey haweenaydu waxyaabaha ay labada dhiig ku kala saari karto inuu ka mid yahay inay dhiigga sifaadkiisa u noqoto oo dhiiggu hadduu madow yahayna waa dhiiggii caadada hadduu khafiifo oo uu madowgiisu khafiifana markaasay dhiiggii caadada maaha sidaasuu xadiidku faa'iideynayaa in sidaas la cuskanayo dhiigga sifadiisa loo noqonayana waxaa qaba alimaamu shaafici haweenaydu hadday khaasatan mubtadi'ata sifada dhiigga in la ictibaarinayana xadiis kala kusoo aroortay oo waxaa ka mid a ah xadiidka caaisha radial canha waxay tidhi ictakafat maca rasuli lah sal ly slam imra'atu mustaxaada min aswaajihi nebiga sal lay slam waxaa la ictikaafay oo masaajidka ula ictikaafay haweeney xaasaskiisa ka mida oo dhawar furan ku dhacay fa kaanat tara alxumrata wasufra markaasaa waxay arki jirtay yani guduud iyo jaalle midabkiioo guduud noqday iyo isagoo jaallo noqday fa rubamaa wadacna alqista taxtaha weel baa marmarka qaarkood inta hoosteeda la dhigo ayaa macnaha waxa weyaan guduudkaas iyo midabkaas iyo sufradaasaa ku da'aysa farubamaa wadacna qista taxtaha wahiya tusalli si masaajka ayna u halaynin baa weel hoosteeda la dhigaya markaasaa dhiiggaas ku daadanaya iyaduna way tukanaysa iyaduna way tukanaysa salaad bay ku jirta marka dhiiggu guduud aan madow ku jirin markuu yahay ama markuu jaallo yahay oo istuu sii khafiifo jaallo noqdo waxay kutusaysaa inuu yahay eh, inuu dhiigfuran yahay sooma ee uusan ahayn inuusan xayd ahayn saas man aarka caisha saasa laga faydaysanaya waxaa kaloo iyadana isla arrintaa kutusaya aarka cabdullahi bni cabbaas anas ibnu siriin baa ka warinaya wuxuu yidhi istuxiidat um-, imra'atu min ali anas anas reerkiisa haweeney ka mid a baa dhabar furan ku dhacay fa amaruunii markaasay i amreen fasaltu bna cabaas cabdulahi bn cabaas baan soo weydiiyey markaasa cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi ama maa ra'at addama albaxraaniya inta ay arkayso dhiigga baxraaniga ah dhiigga baxraaniga waxaa la yidhaahdaa waa markuu guduud madow xigeen ayah guduud madow ku jiro madow xaggiisa xige markuu yahay baa baxraani la yidhahda ibn cabaas marka wuxuu yidhi hadday dhiigga noocaasa aragto falaa tusallii tukan mayso waidaa ra'at iduhra walow saacatan min nahaar hadday daahirnimo aragto kaa ay iska weydo walow wakhti yaroo maalinta ka midaba ah ha noqdee faltaktasil ha qabaysato waltusalli ha tukata aarka cabdirasaaq ayaa soo saaray iyo daarimi bisanaadin saxiix aahaartaas iyo xadiistaasi marka waxay kutusaysaa in waxyaabaha lagu kala saari labada dhiig ay ka mid tahay ifaadka in loo noqdo ifaadka loo noqono dhiiggu hadduu madow yahay ama guduud tis-a ah uu yahay markaa waa xayd haddii uu khafiifo oo uu guduud khafiifa ah uu noqdo ama ma ahe uu markaa yeelow noqdo oo macnaha waxa wey uu noqdo eh, mxuu ahaaye jaallo noqdona markaas istixaadada diinkii istixaadada wey macna sifada waa lagu kala saaraa sifooyin kalena culimadu way sheegaan sifooyin kale xagga sifada marka loo noqonayo oo waxaa ka mid ah alimam shaafi aleh amat lahi waxaa ka sugan inuu yidhi waxyaalaha lagu kala garta waxaa ka mid a ah dam lxaydi sakiin wa dam listixaadati raqiiq ah, dhiigga xaydku waa culus yahay oo qaru leeyahay dhiigga dhawar furankuna waa raqiiqoo waa jilicsan yahe waa khafiif saas man yani wuxuu u badan yahay dhanka biyaha kan kalena waa culus waxyaalaha lagu kala garto waxaa ka mid a ah oo culimmadu sheegeen damulxayd mumkinun kariihu raa'ixa dhiigga caadadu waa uraya oo aad buu u qarmuun yahay wa damu listixaadati laa raa'ixata lahu dhiigga dhawar furankana urba ma leh ah, wax uraba ma uu alimaamu shaafici ibnu qudaama baa sifadaana sheegay waxaa ka mid a ah sifaatka lagu kala gartay leeyihiin xagga sifada marka loo noqonayo attajamud faina dama alxaydi laa yatajamad yani qalafidda inuu xarkago dhiigga xaybku waxaa la yidhahdaa markuu soo baxo ma xarkago lianna makaanka gudihiisu ku xarkagay markuu xarkagay kadib buu yuu soo daatay sooma dhiig noqday dib dambe uma xarkagay dheh laakiin dhiigga istixaadadu bimujarad uu soo baxo wakti yar joogo wuu xarkagaya oo uu markaasuu ingegaya fadhiisanaya maana sifaadkaas saddexdee dambe sifadaa hore ee midabka mooyaane saddexda sifee dambee sheegnayba wax xadiid iyo aar saasoo ku sugan ma jiro laakiin culimada kutubtooda ku sheegtay dabcanna waxay u noqonayaan markaa tajaaribta tajribada loo noqono dhiiggan iyo cadaadkiisa iyo dumarka iyo culimmadoo baadhay iyo xaggaa loo noqonaya marka man sidaas w fii xadiii asma binti umaysin asmaa binti cumaysin xadiidkeeda waxaa ku sugan cinda abi daawuudin xaalu ah nebigu wuxu ur sal ly slam waltajlis ha fadhiisato fii mirkanin mirkan dhexdeeda ku fadhiisto mirkanka waa baafkan dharka lagu dhaqo baaf baan dhihi jirnay waaqaan soo isaga ma dharka weelkan bal afka ballaadhan dharka lagu dhaqo hadda baaf haddaan idhaahno sawaaxili baan iska noqono waxaan u qaadanayna suushaa loo qaada meelaha lagu qabay sooma kaa maa yani waa weelkaas kaasaan mirkan la yidhaha waltajlis ha fadhiisato fii mirkanin ha ku fadhiisato weelkaasi lagu qabaysto faidaa ra'da markay aragto faidaa goortii ra'da ay aragto sufratan jaalle oo fawqalmaai biyaha korkooda markay ku aragto fawqalmaai biyaha korkooda markay ku aragto faltaktasil ha qabaysato liduhri iyo walcasri duhurkii casarka ha wada qabaysato hal mar qabaysi waaxidan oo mida ha wada qabaysato wa takhtasilu way qabaysani lilmaqribi waalcishaa cishaha iyo maqribkana waxay u qabaysani uslan qabaysi waaxidan oo mid ah hal mar bay iyadana u wada qabaysanaysa wtakhtasilu way qabaysan lilfajri salaada fajarna uslan waaxidan hal qabays bay u qabaysanaysa watatawadaأu way weysaysan fima bayna dalika wixii intaa udhexeeya maxaa udhexeeya maala duhurka markay qabaysato casarkii way u weysaysan maqribka markay qabaysatana ceshihii way weysaysan man saasa laga wada fima bayna dalik xadiidkan waxaa soo saaray abu daawuud miyuu idin qor cidduu soo saartay cinda abi daawuuda buu yidhi kor buu ku sheegay cinda abi daawuuda abu daawuud baa soo saaray daara bayhaqi xaakim ibni xasmi taxaawi fii sharxi macaani اlasaar can asma asma waxay tidhi asma binti cumays waxay tihi waxaan idhi rasuul ilaahayow ina faatumata binti xubaysh faadumada ina xubaysh la yidhaah istuxiidat mundu kada wa kada laga soo bilaabo wakhti hebel dhawr furan iyo dhiig furan baa ku dhacday falam tusalli mayna tukaninba wakti dheer oo dhawr furan ku dhacay salaadba iskumayna dayin farahayba ka qaadayba salaadii o dhanba markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lay slam subxaana allah ina hada min ashayaan ah, ilaahay baa nashane waa la yaab subxaan allah taasi shayaan bay ka ahaatay ina haadada waxaa dhici karta inay u noqonayso dhawar furanku shayaan buu ka ahaa sida riwayad kale ka tusaya ama ina hada min ashayaan inay u socoto salaadoo laga tago litajlis markaasuu nabig sal lay slm litajlis fii mirkanin saasuu xadiidku ku imaanaya marka ayib bilmunaasaba axaadiista markaad maraysa waxaad ku arkaysaa saxaabada qaarkood oo wakti salaada ka tegey lilijtihaad uga tegey soo celiya nebigu dhihi maayo sal lay slm hadda gabadhan o kale mustaxaadada wakti baynan salaaddii dhanba iska dhaaftay waxay moodaysa inaan salaaba lagu hayno dhiiggii xaydkii kii saxaabada isaga darmaday markaasalaadn iska dhaaf markii nebiga arrintu soo gaadhay salaadihii kaa tegay o dhan soo celi lama dhig soma abu dar sooma ninkaan soo marnay isagoo janaabo qaba iska tukanahay an beri lix beri markuu nebiga u yimi sal lay slam salaadiisii isagoo janaabo qaba uu tukanayay soo celi lama dhig yani yusriga shareecada ka mid ruuxu ah. wixii yani aqoon darra intay u geystay intuu ijtihaado iska dadaalo sameeyo la dhihi maayo dib u soo celi xaakim wuxuu yidhi xadiidkan asma bintu cumays ee hadda aan dul taagannahay sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim buui dahabi baa ku waafaqay sheekh albani ibn xasmina wuxuu leeya xadiidku waa fii haayati six saxiixnimo meesha ugu dambaysay buu joogaa mundirina wuu taxsiiniyey ayb xadiidkan laakiin iskhilaaf badan baa ku jiro bacdu ahlilcilmi baa ka dayrinaya xadii oo waxay leeyihiin dayrintoodu ku salaysan tahay xadiidka xufaadda badankood waxay warinayaan inuu yahay oo rag badan ah inuu yahay min xadiidi zuhri can curwa aw camra aw canhuma jamiican can caaisha xadiidku waa xadiiu caaisha nin la yidhahdo suhayl ibn abi saalix baa raggaas khilaafay faraha badan rag aad u fara badan oo leyd ibraahim ibni sacad ibni cuyayna macmar awsaaci camr ibni xaaris ibni isxaaq ibni abi dib raggaasoo dhan buu khilaafay suhayl ibn abi saalix markaasu wuxuu ka dhigay xadiidka min xadiidi zuhri can curwa can asmaa suhaylna waa nin xifdigiisa wax ku jiraan aakhirkiisiina waa isbedelay xifdigiisu saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihin xadiidka rag ka mida waxay leeyihiin xadiidkani waa min xadiidi caaisha ee xadiidu asmaa ma ah suhaylna wuu khaldamay suhaylna waa khaldamay man oo nooc dacfi ah bay xadiidkan usoo jeedinayaan mana culimada qaar kamid xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey in haweenayda dhowr furanku ku dhacay ay mashruuc tahay in ay labadii salaadoodba hal mid u qabaysato labadii salaadoodba inay hal qabays ka dhexaysiiso oo maalinkii waxay qabaysanaysaa saddex goor maalinkii habeenkii salaada duhur iyo casar hal qabays bay u samayn haddii intaa ay weysadu ka jabtana way weysaysan qabays labaad soo celmayso cishaha iyo maqribkana hal qabays bay u samayn haddii weysadu ka jabtana weysay dhexda gelinaysa salaada subax iyadu waa goonideede iyada qabays gooniya u samaynaysa saddexdaa qabays inay samaynayso maalinkii habeenkii mashruuciyadeedu xadiidku kutusaya yani mucdam ahlulcilmi ama jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin amarkaas uu nebigu leeyahay saa ha yeesho ha u qabaysato laazim ma ahee waa sida fiican waana inoo soo socotaa inay sida fiicanta saasman laazim maaha sida fiican way samayn kartaa waana sida u fiican laakin laazimku maaha wacan xamlata binti jaxshin radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu anasa binti jaxshin radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu mid la dhabar furo ama la dhiig furo xaydatan kaiiratan oo fara badan shadiidatan oo aada u daran faataytu nabiya nabigaan u imid sal lay slam astaftiihi xaal aan ka futiyo dalbayo anoo jawaab weydiinaya oo inuu ii jawaabo rabo faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam inamaa hiya iyadu istixaadadii weeye dhawar furanka iyo dhiig furanku rakdatun waa haraati oo min ashayaani shayaan ka ahaatay dhiiggii dabiiciga maaha balse waa haraati uu shayaanku la helay xidid ka mida xididada dhiigga saasuuna dhiiggu ku imaanaya fataxayadii xayd tirso xayd xisaaso oo ku talagal sittata ayaamin lix beri aw sabcata ayaamin ama toddoba beri iska soo qaad inaad caado qabto intaas uma markaa kadibna iktasilii qabayso markay toddobadaa bari ku dhamaata ama lixdaa bari qabayso faida stanqa'ti markaad daahirowdo oo nadiif noqoto oo macnaha wax weeyaan intay toddobadii beri ama lixdii beri ku dhaafto aad qabaysato fasallii tuko arbacatan wacishriina afar iyo labaatan waa goorma waa haddaad lix beri ka dhigta xaydki sooma saasbaa xisaabisay aw alaaa wacishriina ama labaatan iyo saddex yani waxa wey tuko waa hadday toddoba beri xisaabisay xayd wa suumii soon oo wasallii tuko wixii intaa ka dambeeyana markaad qabaysato salaadaada iyo soonkaaga cibaadada iska wada faina dalika arrinkaasi yujiziuki wuu kaa gudayaa waa kaa gudayaayo cibaadadaadii waa sax wey macnaha wakadalika sidaana fafcalii samee sidaasi la mid a ah, fafcalii samee kulla shahrin bil kastana saayeel kamaa taxiidu siday u xaydaan oo kale annisaau dumarka dumarka aan dhabar furanka aba dhiig furanka qabin sida ay u xeelaan oo kale oo caadadu ugu dhacdo oo macnaha inay bishii ay toddoba ama lix beri uu dhiigu hayo kadibna bisha inta soo hadhay ay daahir ahaadaan sidaaso kale iska soo qaadfain qawiiti haddaad awoodi karto ood karaan u leedahay calaa an tuakhirii inaad dib dhigto aduhra duhurka oo wa tucajilii aad soo dadejiso alcasra salaada casr oo dhexda isugu keento markaa uma markaa kadibna taktasilii inaad qabaysato xiina wakhtiga tathuriina aad daahir noqoto oo macnaha maalmihii aad xisaabsanaysa caadada ku xisaabanaysa aad dhaafta wey manaa ayb wa tusallii marka aad tukato aduhra duhurka iyo walcasra casarka jamiican ayagoo wada jira iyagoo wada jira hal maraad isla tukato uma kadibna tuakhiriina waxaad dibdhigaysaa almaqriba maqribka wa tucajiliina waxaadna soo dadejinaysaa alcishaa cishi uma kadibna takhtasiliina waad qabaysan oo watajmaciina waad kulmin bayna asalaatayni labadii salaadood dhexdoodaad kulminaysa saa haddaad awoodi kartana fafcalii fal buu nabig sal same fafcaliidu waxay jawaab u tahay fain qawiiti ah, shardigeeda jawaabtiisii wa wataktasiliina waad qabaysan maca subxi subaxa la jirankiisana waad qabaysanoo salaad subax waad u qabaysan wa tusaliina waadna tukan qaala nabigu wuxu uhi sal lay aslam wa huwa kan dambe oo inaad salaadaha jamciso labadii salaaboodna mar waad aad u wada qabaysato huwa kaas ayaa acjabu alamrayni labada arin arin midka loogu caja badan yahay ilaya adiga xaggay acjabu alamrayni labada arimood midka loo kalgacayl badan yahay ama loo cajsa badan yahay ilaya aniga xaggan ugu jeclahay man labada arrimoodna kan dambe baan jeclahay wy man rawaha waxaa wariye xadidka alhamsata shantii baa wariyey ila nasaa-iyu mooye wa waxaana saxiix yeelay atirmidiyu baa saxiix yeelay wa xasanahu waxaa xasan ka dhigay albukhaariyu bukhari baa xasan ka dhigay tirmidi baa ka guuriyey alimaam bukhaari inuu yidhi xadiidku waa xadiidun xasanun saxiix waxaa kaloo saxiixiyey ibnu carabi ibnu alcarabi almaliki iyo nawowi isaguna xadii saxiixa buu leeyay waxaa xoojinaya xadiidka ibnu cala aramati cala aljamiic araxma ayib xadiidkaasi marka bacdu ahlilcilmi baa daciifinaya oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda cabdulahi bn muxamed bn caqiil cabdulahi bn muxamed bn caqiil oo laisku khilaafsanyay muxadisiinta qaarna waxay leeyin waa daciif qaarna waxay leeyin xadiidkiisu xasan buu gaari karaa xadiidka sanadkiisa waxaa taxsiiniyey sheikh alalbani caleyh raxmat waxaa daciifinaya ibn xasmi abu xaatim daara qutni iyo ibn manda ninkaa dartii bayna u daciifinayaan waa ninkan la yidhahdo cabdulahi bn muxamed ibn caqil ayb xadiidka waxaa loo daliishanaya haweeneyda dhigfur ku dhacay ama dhabafuran ku dhacay inay laba siyoodba samayn karto haddii aynan labadii dhiig midabkoodiina ay kala garan weydo caado ay horay u lahaan jirtay iyadu oo loo celiyoy u noqotana aynan lahayn markaa kadib waxaa loo celinayaa dumarka caadadooda dumarku say u badan yihiin baa loo celinaya waa goorma waa markay dhiiggiina kala saari kari weydo labadii dhiig midabka ku kala saari weydo marka labaadna horey caadoy iyadu lahaan jirtay oo loo celiyana aynan lahayn marka waxaa loo celinayaa caadatu khaalib الnisa dumarka badankood caadadooda oo ah inay bishii ay hal mar helaan halkaa marna ilaa wiig lix beri inay caadadu hayso bisha inta soo hadhayna inay daahir ahaadaan dumarku saasay u badan yihiin dumarka badankood caadadoodaa la haleeshiinaya marka khaaatan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin dumaroo dhan meehee dumarka ayadu ama dhalay ama ay la dhalatay kuwaasaa la fiirinaya hooyadeed walaalaheed lanna inta badan arimahani waa arimo ilahi subxana wa tacala bini aadamka yani wax weeyaan uu inta badan ka dhexaysiiyo qaab yani waxay ku timaadaa irti ah qaab irtiyay ku timaadaa xataa xanuunada yani waxay yidhahdaan irti ahaan bay ku timaada marka way isu egyihiin marka waa loo kala qiyaas qaadan karaa wax kale haddii la waayo iyadaasaa loo noqonaya macana caadat nisa laba siyood bay marka samaynaysaa oy samayn karayaan markii maalmihii lixda ahaa ama toddobada ahaa ay macnaha isku xisaabinaysay inay caado qabto ay dhammaadaan way qabaysan halkaa qabaysbasay qabaysan wixii intaa ka dambeeyana salaad walba si caadi ugu weysaysan taasi waa midda hore midda labaadna waxa weeye inay isticmaasho waxay fuqahadu yidhaahdaan aljamcu suuri aljamcu suuriga waxa weeye labadii salaadood laba salaadoodoo isku xigaba wakhti waxaa jira ay iska soo galaan salaada casar markay sii dhammaanayso duhurku markuu sii dhammaanayo casarkuna soo gelayo wakhti waxaa jira labadii salaadoodba ay joogaan oo casarkiina bilaabanayo duhurkiina dhammaanayo wakhtigaasay marka samayn duhurkiina way soo dadejin casarkiina way dibdhigi meesha ay isaga yimaadaane iska galaan waktigaa markay ku dhowdahay bay qabaysan duurkiibay tukan casarkiina way ku daba xidhi maqribka marka haddana la gaadho qoraxdu ay dhacdo maqribka tukan maysa way iska dibdhigi xilliga cawaweertu sii baxayso oo cishuhu soo gelayo maqribkuna baxayo bay qabaysan maqhribkiibay tukan cishahana way tukan salaada subaxna iyada goonideeday ugu qabaysa sidaana way yeeli karaysaa waana midda nebigu yuri sal lay aslam tanaa ila fiican wahada acjabu alamrayni ilaya hadday kari karto man fain qawiitiba ilan golool sooma hadalka waxaa laga bilaabay fain qawiiti haddaad kari karto marka laazim ah meesha waxaynu ka garannay inay laba labo salaadood ugu qabaysato iyo inay salaad walba u qabaysato intuba laazim ah qabayska laasimka ah waa uun halka qabays oo markay caadada ka baxaysa markay iska soo qaadaysa inay caadadii ka go'day halkaa mar unbuu qabayskeedu waajibiya qabaysyada kale oo dhan waa uun mustaxab iyo way fiican tahay mooye wax laazima ma aha xadiika daahirkiisaana laga qaadanaya maslada xadiikan marka waxaa saa u deliishaday haweeneyda dhiigga midabkiisa wax ku kala saari weyda in loo celinayo caadat nisa ayaa waxaa ku tegey eh, madhabka xanaabilada sida mashhuurka ah waana wajhun fi madhab shaaficiy badankood waxay culimmadu qabaan haweentu sidanoo kale ah yaan caadada dumarka loo celinayn waxaa loo celinayaa bay leeyihiin aqalulxayd iyo akarulxayd aqalulxayd iyo akarulxayd lafteedu daliil ma leh waxayna yidhahdaan aqalulxayd ay qaarna cashara yidhaahdaan maxaa ujeeda akarulxayd qaarna hamsata cashar madaahibtu waa masale istiqraa'a mooyaane oo macnaha tatabuc iyo waxsaasoo kale ay ku gaadheen mooye masale daliilla maaha an caaishaa radi alahu canha caaisha waxaa laga warin radi alahu canha ana umma xabiibata binta jaxshin umma xabiiba shakat way sheegatay ilaa rasuulilahi sal lay waslam addama dhiiggii bay uga sheegatay nebiga waxay uga dacwootay dhiig ka socda faqaala nebigu wuxuu ku uri sal lay slam umkutii nagow qadra maa kaanat qadra maa shay qiyaastii oo kaanad ay ahayd taxbisuka mid ku xabista xaydatuka xaydkaagii qiyaastii xaydkaagu ku xabisahayey oo cibaadada kaa xabisayay oo kaa celinayay qiyaastaasoo kaleeto nagow oo cibaadada iyo salaadda ka nagow uma kadibna ikhtasilii qabayso qiyaastii maalmihii aad caadada qabi jirtay qiyaastoodii markaad fadhiisatood iska dayso markay qiyaastaas iyo maalmahaasi dhammaadaan qabayso fa kaanad waxay ahayd ummu xabiiba taktasilu mid qabaysata likulli salaatin salaad kasta u qabaysan jirta rawaa waxaa wariya muslim ibn baa wariya wafii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariy u sugnaaday watawadaii weysayso inuu nebigu ku yidhi likulli salaatin salaad kastana u weysayso wa hiya ziyaadadani liabi daawuuda bay u sugnaatay wa hayrihi iyo abu daawuud heyrkii min wajhin aakhara weji kale ariiq kale iyo weji kale ayaa abu daawud iyo heyrkiiba ku warinayaan macna xadiidka qaybtiisa hore nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh umu xabiiba muxuu u celiyey macaadatu nisa mise caadadeed y caadadeedii buu celiyey caadadeedii buu celiyey intaan dhawar furanku ku dhicin ama dhiig furanku ku dhicin caaday lahaan jirtay dhiig furankaa marka gadaal kaga yimi soo ma ayada marka caadatu nisa lala aadi maaye waxaa lala aadayaa iyadu caadaday lahaan jirtay toban beri hadduu hayn jiray tobankii beri bay cibaadada iska daynay hadduu shan beri hayn jiray shanteedii beri buu noqonay hadduu laba beri han jiray labadeedii beri bu noqona cadatu nisa loo celin maayo maxaa yeele caadadeediiyo mutayaqana la hayaa fahiy arjax yani fii khaasatiha caadadeedaa loo celinaya man taasaa xadiidka laga qaadanaya uma ikhtasilii qabaysuu nabigu uri sal lay slm waxaa jira riwaayo odhanaysa inuu nebigu ku yidhi sal lay asalam salaad kasta u qabayso amarkaa salaad kasta u qabaysa ah sida maxfuudkee sawaabka a nebigu ma amrin laakiin iyadaa ijtihaadkeeda ku samaysay salaad walba inay u qabaysan jirto riwaayada maxfuudka waa taas oo macnaha muxuu yidhi fakaanat takhtasilu likulli salaatin inay iyadu ijtihaadkeeda ku samaynaysa iyo dadaalkeeda baa saxa laakiin nebigu inuu amray waa shaad mana sugna nebigu ma amrin salaad kasta u qabayso ee wuxuu yidhi un maalmihii caadadaadu markay dhammaadaan hal mar qabayso saas manaa ayib sida maxfuudka waa inuu nebigu sal lay slam uusan amrin inay salaad walba u qabaysato lakin iyadaa dadaalkeeda ku samayn jirtay rawahu muslim riwaayada bukhaari lafdigan ku soo arooray oo odhanaya watawadaii likulli salaa salaad kasta u weysaysuu nebigu amray ma soo marna mmayna soo marna ma soo marnay haddaan soo marnay maxaan kusoo sheegnay ziyadadaas xageen kusoo marna horta abwaabteen kusoo marna Eh? walaa waxaan akriyanoo dhan waxba waaba waaba hayo malaha watawadaii likulli sala xagan ku sabra abwaab nawaaqid alwuduu baan ku sabra sooma ziyaadadan waxaan ku sheegnay inay tahay ziyaada shaada walow fii saxiix bukhaari baa ku sugnaatay saas daraaddeed ba imaamu muslim caleyh raxmat wuxuu yii u baan uga tegay ziyaadadan watawadaii likulli salaatin ukas baan uga tegay buuhi muslim inay shaad tahayna waxaa qiray oo sugay imaam muslim nasaai bayhaqi ibnu rajab sababta waxa weeye ruwaadda xadiidka warisay badankood kumayna darin watawadaii likulli sala marka waa ziyaada shaada ma sugna sidaas daraaddeed in salaad walba u weyse qaado la yidhahdana nas ma leh in salaad walba u qabaysa la yidhaahdo lagu laazimiyana iyada iska badaa xabiiba xadiikeeda saasman marka ziyadada dambana waa shaada xadiidka inuu nebigu qabays amray salaad kasta inay u qabaysatana fii hada alxadii iyaduna waa lafda shaad iyaduna ma sugna xadiidkan waxaa daliishaday culimmada qabta haweenayda dhabar furanku ku dhacay laakiin caadada leh caadadeedii inay u noqonayso waxaana sidaa ku tegey xanafiyada madhab alxanaabila iyo wajhun fii madhab ashaaficiya saasaana raajix qolyaha khilaafayna ra'yigooda waa laga xoog badan yahay wa ummi caiyata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu kuwa aan tirinin alkudrata acalowga wasufrata iyo jaallaha oo bacda duhri dhahaaro qaadashada gadaasheeda ahaatay shay-an waxba maanaan ku tirin jirna rawahu waxaa wariye albuhaariyu bukhaari baa wariye abu daawuud iyo abu daawuud wallafdu lafdigana lahu wuxuu u abu daawuud xadiidkan umu caiya radi allahu canha kunna laa nacudu waa marfuucun xukman xukmu rafc lanna saxaabigu hadduu yidhahdo kunna nafcal cinda almuxadisiin waa marfuucun xukman cinda jumhuurihim saas man ama calaa cahdi rasuuli ilahi ku dar ama isu ku dar saasay u badanta ayib xadiidkan marka waxay leedahay umu caiya umu caiya waxay leedahay dhiiggu markuu naga go-o kadib dhacaan ama biyo calow ah kudradu waa shayga calowga ah yacni waxa waa biyo ama dhacaan kasan wey oon saafi ahayn sufraduna waa midabka jaallaha ah markaan dhahaare dhahaaro qaadanno intay caadadii naga go-da aan ka qabaysanno kadib haddii dhacaan noocaasoo midabadaa midabadaaleh uu yimaado waxba maanaan ku tirin jirin waxba maanaan ka soo qaadi jirin bimacnaa duhriganagaa iska wadan jirna buhaariyo abu daawud baa soo saaray lafdigana abu daawud baa iskale xadiika waxaa deliishaday xadika abu mucaiya culimmada qaarkoodoo ku tegey kudrada iyo sufradu hadday xaydka markuu go-ay kadib ay ka dambeeyaan waxba laga soo qaadi maayo laakiin kudrada iyo sufradu hadday maalmihii xaydkeedii caadadeeda ay yimaadaan waa xayd waa la qaadaya haddii maalmihii caadadu ka gu'i jirtay kadib ay soo baxdo waxba laga soo qaadi maayo haddii maalmihii caadadeeda ay ahaan jireen caadada qabi jirta dhexdeeda intay ku jirto kudradaas iyo sufradaasi ay yimaadaanna weli waa baaqiyo caadadii ma go-in wey man saa in loo kala qaado ayaad moodaa inay fiican tahay waxaana qaba xanafiyada iyo xanaabilada maalikiyada qaarkoodna waa doorteen madhabkaasa raajix waxaana kutusaya oo macnaha wax way faa'iideynaya asalka horta waxa weeye calaamaad baa jira dumarku ay ku gartaan markii uu dhiigu go-o oo macnaa waxa weyaan sida aarka caaisha radialla canha aarka caaisha al waxaa jirta la yihahdo alqusa lbayda alqusat albaydaa waa shay sida xabagtoo kale ah oo dhacaan oo cad oo markuu caadadu go-do kadib dumar ka yimaado taasi markay soo baxdo qaطcan waxay ku garanayaan inay caadadii go-day marmar bay weeyaayaan marka culimada qaarkood marka aarka caaishay deliishadeen caaisha radialla canha aar baa ka sugan ay leedahay kaana nisa yabcatna ilaa caaishata umi lmuminiin bidaraja fiiha alkursufu fiihi sufra min dami lxayda caaisha radialla canha waxay dhihi jirtay waxay u diri jireen dumarku intay caadadooda ay suus iyo wax mariyaan oy shay ku ridaan bay usii dhiibi jireen caaisha markaase waxay dhihi jireen bal ka soo jawaabo dhiiggu markuu saa u egyahay ma caadadiibaa mise ma ah markaasaa waxay ku dhihi jirta caaisha laa tacjalna xataa tarayna alqusaa albaydaa dumarow ha degdegina ilaa aad ka aragtaan dhacaankaas xabagta oo kale ee cad ilaa aad ka aragtaan taa markaad aragtaan buu dhiiggii go-ay inta ka horreysa degdegina bay dhihi jir maalig baa soo saaray aarkaa bi isnaadin xasan taasi marka waxaa laga wadaa haddii maalmihii ay caadadeeda lahaan jirtay ay yimaadaan kudrada iyo sufradaasi ha waa inayna degdeginoo sugto haddii caadadeedii go'day oy dhammaatay kadib marka ay aragto kudrada iyo sufrada midabadan ay aragtana waxba laga soo qaadi maayo sida aarkaas umu caiya u tusay saasaa marka lagu jamcinaya waana sida sawaabka hadday ayaamu xaydihaa tahay midabadani waa xayd hadday bacdan xayd soo baxaanoo caadadii markay ka go'do kadib ay isku aragto oy daahir noqoto kadib isku aragtana waxba laga soo qaadi maayo sidaasaa aaaarta iyo xadiiska maslada kusoo aroortay ayaa lagu jamcinaya saas man asar kalea jiro faatimata binti mundir baa laga warinaya waxay leedahay asmaa binta abi bakrin ayaa waxay tidhi ayaa la joogi jiray aniga iyo gabdho ay gabdhaheedu dhaleen waan la wada joogi jirnay waxay tihi fakaanat ixdaana tathur uma tusalli midana intay dahaaro qaadato cadadii ka go'day qabaysatoy iyo tukan jirtay kadibna wax yar kadib waxay isku arki jirtay midab jaalla abaa ah ka imaan jirta markaasay waxaa le waxaa weydiinay bay tihi asma bintu abi bakr markaasaa waxay tidhi ictazilna asalaata maa ra'aytunna dalika salaada ka fogaada intaad arkaysaan waxyaabaha noocaas xataa laa tarayna ila albayaada khaalisan ilaa caddiin wax barxaya uusan jirin aad aragtaan salaada ha isugu dhawaanina dhihi jirta marka waa ijtihaad asma bintu abi radi allahu canha ijtihaadkeedu waxaase khilaafsan caaisha iyo iyo umu caiya xadiidkeedoo xukmu rafci leh sooma kaasaa marka la qabsanaya tafsiirkaasaa marka raajixa in masalada la geliyo ayaama xaydiha hadday tahayna kudrada iyo sufradu waa xayd bacda ayaami xaydaha oo bacda uhri hadday tahayna kudrada iyo sufradu waxba maaha saa ma waa un dhacaaliska caadiya wax uu macnaha laga qabisan maayo xaydna maaha hada bilahi towfiiq وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه